asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lix iyo toddobaatanaad ee kitaabka an ciyaad bni ximaarin ilmujaashiciyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal saxaabigaas aabbihii waa ximaar ximaarkan xayawaanka la yaqaano weeye magaciisa sidaas marka eh, eh, waxaa laga yaaba kutubaha madbacaadka qaarkoodii baa xamaad iyo jamaaz iyo siyaalna u dhigaayo marka magacana la xumaaday inaan magacaas bani aadam loo bixinin ayay u maleeyeen laakin waa sidaas magaciisu waa ciyaad ibn ximaar haddaad si kale isagoo udhigan aragtaan warka waa taصxiix أن رsuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qaala ذata yوم fii khudbatihi maalin buu khudbadiisii dhexdeedi wuxuu ku yidhi alaa ina rabbii amaranii rabbigay wuxuu i faray an ucallimakum inaan idin baro maa jahiltum waxaad ka jaahil tihiin oo mimaa callamanii yowmi haada maalintaydunta lagu ii baray ah waxaydaan aqoonin oo ilaahay maantan uu ibaray oo ii sheegay ana aynoon idin baray ilahay idin amray kullu maalin naxaltuhu cabdan xalaal maal alla maarkaan addoon siyaaba waa xalaal maal alla maarkaan addoon siiya yani dariiq xalaala uu ku kasbaday waa xalaal weeyaan wainii khalaqtu cibaadii addoommahaygaan abuuray xunafaa'a iyago oo mxua mustaqiimiin ah kullihim dhammaantood dhammaantood iyagoo mustaqiimiin oo jidkaya ku toosan yaan abuuray wainahum atathum lshayaaطiin shayaadiintaa u timid fajtaalathum waxay ka kaxaysatay can diinihim diintoodii ka kaxaysatay addoommahaygii iyagoo toosan oo diintooda ku toosan baan hortaana abuuray shaydaankaa gadiyey marka oo bedelay oo diintoodii ka duway وxaramat عalayhim waxay ka xaaraamaysay maa axlaltu lahum waxaan xalaaleeyey shayطaan baa u yimidoo diintoodii ka bedelayoo waxaan u xalaaleeyey ka xarimay waxyaalahay markaa carabta iska xarimi jireen ahayd baxeere iyo saa'ibe iyo wasiile iyo xaami iyo xoolaha noocaas iyaala sidaasoo iska xarimeen baa marka jira waxaas marka waa shayطaan shayطaan baa sidaa u galay siduu ilaahay u yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum walaa tattabicu khuطwaati shayطaan waxaan xalaasheeda isii cuna oo shayطaan haraacina tallaabooyinkiisa haraacina marka wixii ilaahay xalaaliyo o la iska xarimaayo waa khuطwaat shayطaan iyo tasyiin shayطaan weeyaan marka innagana caadaadkeenna waxaa ka mida si aad taqaanaan dadka qaarkood in xubnaha qaarkood xoolaha xubnahooda qaarkood inay yidhaahaan xubinta waa ka caagana anagu ree hebel haddaan nahay ma cunno ama xubnahaas raggu ma cuno waxaas oo dhan waa wada taswiir shayطaan uu tazyini wey waa in laiska ilaaliyo calool iyo xidhna iyo sabab iyo wadna iyo maskax iyo wax xaaraan ahi ma jiro neefkii kulligiisa oo wada xalaal wixii dhiig iyo uska ka soo dhiig iyo uska waxaan ahayn oo dhanu wada xalaal raggiy markaas qofkii shay ka yaqyaqsada ee naftiisa bele iska daayo laakiin waa xaaraan iyo uma eh, dhawaada iyo waxaasi ha iska ilaaliyo waa shuqul shayطaan marka ayb ayb waxay ka xarimtay marka waxyaalihii aanu xalaaleeyey wa amarathum waxay fartay an yushrikuu bi inay igu shariig yeelaan maa lam unzil bihi sulطaana waxaanan daliil usoo dejinin waxaana daliil kusoo dejinin oo inay shariig yaho ilahni madax ku leeyaha aanan daliil ayna iga haysanin iyo inay shariig iga dhigaan shayaadiinta amartay wain allaha caza wajal ilaahayna nadara wuu eegay ilaa ahli اlardi dulkee dadkii deganaa buu eegay famaqatahum waa nacay carabahum wacajamahum carabtoodii cajamtoodiiba intii nebiga bacadiisa ka horraysa wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu firiyey dadka eh, dulka deganaayo markaasuu ilaahay kulligood u wada cadhoodo arkay kulligood inay dalaal ku wada sugan yihiin carabtoodii cajamtoodaba ilaa baqaayaa min ahli kitaab waxyaala ahlukitaabka ka soo harharay mooyaan dhowr qof oo diintii mxuah ciise laga dhaxlay iyo iyagu kusii hadhay mooyaane wa qaala wuxuuna yidhi ilaah yidhi innii bacadtuka waxaan kuu soo diray liabtaliyaka inaan ku imtixaano waabtaliya bika kuguna imtixaano in adiga ku imtixaano mas-uuliyaad ku saaro dadkana kugu imtixaano kii kusoo raacayo kii kaliyaan kusoo kala saaro wa anzaltu calayka waxaa kuu soo dejiyey kitaaban kitaab baan kugu soo dejiyey laa yaqsilhu lmaa biyo ayna dhaqaynin yani maxfuud wey qalbiga al wuxuu leeyahay wax warqad ku qoran haddii la dhaqo e, tagayo oo marka lawaa'iya ma aha ma warqadii lagu qoray e, aayada qur'aana lagu qoray ama loox lagu qoray inaanu dhaqmaynin ma waa dhaqmayaa laakiin siday kutubihii kale ahaayeen inaan la oo wax meel ku qoran un yihiin oo haddii la dhaqo wixii qorqaay o dhan la dhaqo kitaabkii dhan la waayayo ma aha isago waa mid la yahay oo xataa haddii masaaxibta oo dhan la tirtiro muxuu had e, dad xaafidiin oo xifdiye oo xifdigooda dadka ku bara oo u yeedhiyo la heli lahaa taqra'uhu aad aqriyayso naa'iman wayaqdaan adoo soo jeediyo adoo jiifaba aad aqriyayso yani qalbigaaga maxfuud kuuga ah. xataa kolkaad huruddo aad aqriyayso lan qalbigiisu nebiga alay sla sl seexan jirin waina allaha amaranii ilaahayna wuxuu i an uxarriqa qurayshan quraysh aan gubo inaan gubo yacni inaan la jahro oo waxyigan xaqa ay necab yihiin aan la jahro oon ku dhibo ayuu ilaahay amray ma ahayna dab ku gubo dab fura ma inaan waxyo ku guba yani ilahay faray faqultu markaasaan waxaa idhi rabbi idan yatlquu ra'sii yatlaquu ra'sii madaxaygay dakrayaan marka fayadacuuhu khubzatan yadacuuhu yani yatrukuuhu waxay ka dhigayaan khubzatan kibis oo kale madaxayga bushaaqayaanoo sida kibis oo kale markay ga dhigayaan haddaan muxuaha waxygan kala gaadhsiiyo ku dhawaaqo qaala markaasu wuxuu yidhi istakrijhum fama stakrajuuka ama astakrijuhum astakrijuhum waa soo bixin doonaa kama akrajuuka siday ku bixiyeen ma kasay kaaga eriyeen yaana marka uga eri doona yani adaa qabsan doona wa waqzuhum ku duul nuqzika waa ku duulinaynaa ku duul oo jeish mu'miniinta adigoo wata ku duul jeish kaleo malaa'igta iyo taageera anaguna kugu duulinayna ayb waanfiq waa sayunfaqu calayka bixi maalkaaga bixi waa lagu siinayaa ilah baa xaggiisa kaa siinaya wabcad jeishan jeish dir nabcad hamsata mili amsata hamsatan milahu shan lamida baan yaan diraynaa yani malaa'ig shan goor kusoo laalaabaysa yan annaguna jeishkaa dirto aan ku daraynaa waqaatil ku dagaalgal biman aطaacaka dadka inta ku aطeecda man casaaka kuwa ku caasiyey kula dagaal inta ku adeecda ku dagaalgal oo la dagaalan kuwa ku diida qaala wa ahlu ljannati alaa ulajeedadii marka xadiidka haddaa la gaaray inta kale khudbada inteedii kale ahayde ahlu waa saddex buu duu sulطaanin qof awood leh madax ah muqsitun oo caadil ah mutasadiqun muwafaq mutasadiqun u sadaqaysta wahuwa muwafiq lilkhayraat waa kii labaad marka warajulu raxiimun raqiiqu lqalb qof naxariis badan oo qalbi jilicsan likulli qurba likulli dii qurba mid qaraabanimo o saaxiib oo dhan qaribkiisa oo dhan iyo muslimin qof kastoo muslimi iyo qof qaraabadiisa o dhan bau qalbi jilicsan kii labaadse oo kaasuna ma wa cafiifun mutacafifun duu ciyaad cafiif mid xaraamta iska ilaaliya mutacafif oo yani mutakalif isagu isku isku qasbaya naftiisa naftu waxay rabtaa waxay xumahay rabtaay lakin isagu naftiisa ku qasbayo naftiisa ka adkaanaya duu ciyaalin oo eh, carruurna leh qof faqiir ah oo carruur badan leh oo xaaraamta haddana iska ilaalinayo carruurtiisaas iyo kolkuu arka carruurtiisa badan iyo iyagoo kabala iyo inuu wax u soo xaday iyo inuu waxusoo dhacay iyo musuq maasuqay iyo inuu kalaaluj ka qaatay iyo waxba ayna naftiisa ka adag oo marka iska celinaya saddexdaa weeye ahlujanno qofka muxuu aha madaxda ahee khayrka alla waafajiye kitaabka ilahay ku camal fale kitaabka ilahay dabaqe ee caadilka ah qofka qalbiga jilicsan qofka xaaslowga ahee danyarta ahee xaaraanta iska ilaaliya saddexdaa weeye ahlujanno qaala wa ahlu nnaari hamsa ahlu naarkiina waa shan alضaciifu aladi laa zabra lahu aladiina hum fiikum tabca laa yabغuuna أhla walaa maala waa kii hore marka taas الضaciif qofka tabarta yar aladi laa zabra lahu yani laa hama lahu aan himad lahayn aladiina hm fiikum tabcan taabiciinta ahee dadka mxaa cidi iyo iskala jooga ee cidi ula shaqeeyay ee haweenkooda iyo ku dhex jiray ee ducafada laa yabغuuna maala walaa ahlan aan jarinaynin xoole iyo addunyatoona aan maal iyo dadtoona aan aan dhaqanaynine dad kale taabiciin isaga ah marka kuwaasuna iyaguna ahlu naar weeyaan oo himmad xumadoodaa iyo adab darro kale oo inta la moodayo inayna eh, ah, dad waxgarada aanay ahayn haweenkii iyo loo aaminayo haweenkii ay ku dhex jirayaanoo adab darri iyo iyo ay ku kacayaan kuwaasuna iyaguna ahlu naar weeyaan wاlkhaa'inu اladii laa yakfaa laa yakfaa yani laa yadhar adaabi aan sheegayna weeyaan kelimaadka laba macno sudidatu se weeyaan waa qofka khaa'inka ah aladii laa yakfaa lahu yani laa yadharu lahu aanu u muuqanaynin damacun wax la hunguriyeeyo mar alla markuu wax hunguriya u arko oo meeshan waxbaad muxuu ahaay kaaga dagtay ood ka heli karta u weyn daqa haba yaraada ilaa khaana khiyaanaynaya wax alla wixii u haadaba muxuu aha belelaqaysanaya ee khiyaanaya weeyaan kii saddexaadna warajulu nin weeye kii saddexaad laa yusbixu aan waabarisanayn walaa yumsi aan galabaysanayninna ilaa wahuwa yukhaadicuka isoo ku khadcaya mooyaane can ahlika wa maalika dadkaaga iyo ahalkaaga kaa khadcaya had iyo goor qalbigiisa ku jirtaa sidaad ninkaas ahalkiisa ugu weydaarataa oo kolkuu guriga ka maqan yahay aad ugu weydaarataa iyo sidaad maalkiisa suu kuugu haadi karaayo maalkiisa aad wuxuga uga boobi kartaa had iyo goor qalbiga kaga jira ayib saddex soomaa wadakara albukla aw ilkadiba wuxuuna sheegay beentana waa sheegay ama ama ama bakiilnimada sheegay yani kii saddex kii afraad waa waa ninka beenaalaha buu yidhi mise waa ninka bakiilka ah riwaayo kale marka walkadiba odhanaysaa jirta riwaayadaas walkadiba odhanaysa marka labadantoodu afar iyo shan bay kala noqonayaan beenaalaha iyo bakiilka marka shinzeerkaa dambe soo socda lix buu noqon lahaa markaas riwaayada aw odhanaysa tiradii waxay ku noqonaysaa sida shan bay ku noqonaysaa sida hortana xadiisu soo yidhi ahlunaarku waa shan riwaayadan dambana lix bay noqonaysaa marka mid buu ku daray taasuna waa iska bannaan tahay marka qofku intuu hor horta hore intuu yidhaaho saddex arrimood baan idiin sheegaya maalan intaad ka dha afar ka dhigto intaad dhexda joogto maalan ad tiraama taana aad ku dartid iyadu dhib male washindeer iyo midka shindeerkaa ah, weya kii kalana shanaad ama lixaadu shahiirkana waa kan isaga fasiraya alfaaxish alfaxaash qofka xishadaawaha weeyaan xishadaawaha ee wax afkiisa wax celinaya aba aanu jirin ee caraartamaya ee waxuu doono iska samaynaya ee wuxuu doono ku hadlaayo ee qof walbaba aflagaadeynayo wuxuu ka xisoonayaa wuxuu aba jirin kaas weeyaan marka lix bay sidaa ku noqonayaan haddii riwaayada walkadiiba la qabto haddii kalena marka waxay noqonayaan shan intaasba dadka ku sifoobaayo waa ahlu naar baabu khuluudi ahli اljanna wa ahli الnaar fima hum fiihi waaritaanka ay ku waarayaan ahlujanna iyo ahlu naarku mid waliba waxay sida meesha ay ku jiraan ay ku waarayaan kolkaasuna marka waxaa weeyaan waa kolka ahlu naarka cusaatu lmu'miniinta laga soo saaro cusaatu lmu'miniin intooda naarta gasha markii muddo ay ku jiraan calaa xasabi dunuubihim mid walba is u kala dembi badnaayn bay u kala muddo dheer yihiin kolkii laga soo saaro oo naartiina ahlu kufaarta keliya isugu hadhaan mu'miniintii oo dhanna jannada isugu wada yimaadaan kolkaasaa qolo walbaba la odhanayaa meeshaadaad aad iyo goor ku waaraysa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaal idaa saara ahlu ljannati ila janna kolka ahlu jannahu jannada u iishaan yani ay jannada ku hoydaan wa saara ahlu nnaari ila annaar utiya bilmowt mowt baa lasoo qaadaya mowtkii baa lasoo qaadaya la keenaya isaga oo calaa suurati kabsh isagoo wan suuradii loo soo yeelay xayawaan oo kale laga soo dhigay yaa geeridii la keenaya xataa yujcala bayna aljannati waannaar ilaa jannadiiyo naarta dhexdeeda la keeno uma yudbaxu waa la gowracaya uma yunaadii munaadin mid baa dhawaaqaya ilahu amray baa dhawaaqaya wuxuu ku dhawaaqaya yaa ahla aljanna laa mawt horta hore horta hore riwaayantan ikhtisaar baa ku jira siday riwaayad kale caddeeyaan intaan horta hore la gowricin ayaa loo dhawaaqaya yaa ahla aljanna baa la odhanaya markaasi horta soo taagaya oo dhawaaqaya soo fiirinaya yaa ahlannaar baa la odhan iyagana iyaguna waa soo baxayaan oo soo taagayaan markaasaa la odhanaya tacrifuuna haada kan ma garanaysa marsaha waa garanaya waa moodki ila qof walba waa soo maray waa markaasaa la odhan fiirsada marka hortoodaa lagu gowracaya markaasaa la odhanayaa ahlu jannihiiow halkiinaad ku waaraysaan dhimaasho dambe idinma hadhin ahlu naarkiiow idinkuna halkiinaad ku waaraysaan oo idinma dhimaasho dambe idinma hadhin yaa ahla aljannati laa mowt ahlujannihii u geeriyey ma jirto wayaa ahla annaari laa mowt ahlunaarkii u geeriyey iyaduna ma jirta la dhahaya fayasdaadu ahluljannati faraxan ilaa faraxihim ahlujannihii waxay kororhsanayaan farax bay farxaddoodii ku kororhsanayaan farxaddoodii nicmada ay awel ku jireen ay ku faraxsanaayeen ee farxaddooda amniga geeri ay ka aamin noqdeen ayay ku darsanayaan wayasdaadu ahlu nnaari xusnan ilaa xusnihim ahlu naarkiina xusnigoodiiba xusni kale ku darsanaya qolyahanuna haddii farxad lala dhiman haddii jannada la dhiman karaayo farxad bay la dhiman la dhiman lahaayeen farxaddooda xoogay waxay ka qabto kuwanuna naxdin bay la dhiman lahaayeen laakiin dhimaansho ma jirto baabu sifati kitaabu sifati الnaar baabun fi dikri azimati الnaar azima waa jamcu zimaam azima jamcu zimaam weeyo marka xariga lagu xidho wax lagu xidho baa la yidhaahaa zimaam la yidhaahaa marka xarkaha ay naartu leedahay ee malaa'igtu ku wado taasuu ku sheegaya can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yu'taa bijahannam jahannam baa la keeni doonaa mowqifkaa la keenaya mowqifka kolkii meesha laysugu dursan yaha la joogo yaa la keenaya lahaa sabcuuna alf zimaam iyada oo leh toddobaatan kun oo xadhig leh toddobaatan kun oo xadhig iyadoo lagu hayo yaa la keenaya maca kulli zimaamin xadhig walbaba sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ay hayso yajuruunaha ay mxua hogaami ay jiidayaan ayay keeni doonaan mowqifkaa la keenaya ayb markaas iyada oo muxuu ahaye aada u cadhaysan oo rabta inay gaalada inay soo qabsato oo muxuu ahaye takaadu tamayazu min algayb waa ku ilah u leeyahay waxay cadhada haysa daraaddeed bay waxay u dhawaatay inay kala gogo'do oo kala baab fi shidaةi xari jahannam jahannam kulaylkeeda daraantiisa can abi hurayrata radي allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalيه waslama qaal naarukum haadihi naartiinan tadu bani aadam naartiinan adduunyaad alatii tuuqiduun alatii yuuqidu ibnu aadam ibnu aadamku uu shidaayo juz-un juz weeyaan min sabciina juz-an toddobaatan juz oo min xari jahannam jahannam kuleelkeeda jahannam kuleelkeediioo toddobaatan loo qeybiyey hal meeloo ka mid a weeyaan middan adduunyada qaaluu markaasay waxay yidhaaheen wallahi in kaanat lakaafi'atan yaa rasuula allah way ku fillaan lahay tanuba adduunka ilaahay tanuba kulayl uma baahan cadaab waa u fidlaan lahay qofkii lagu fido qaala markaasu wuxuu yidhi fainahaa fudilat calayha waxaa la dheeraysiiyey oo kala ziyaadaa bitiscatin wa sittiina juz-an lixdan iyo sagaal juz lixdan iyo sagaal qaybood ayay la dheer tahay kulluhaa mid waliba midlu xarrihaa kuleelkeedii oo kale uu leeyahay lixdan iyo sagaal qaybood oo mid waliba tan oo kale tahay kuleelkeed oo kale leedahay yay la sii intaasoo dhan baa marka da wax lagu cadaabaya aakira walciyaadu billah baabun fii bucdi maqari jahannam fii bucdi qacri jahannam yani jahannam salkeeda fogaanshahiisa say u dheer tahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kunna maca nabiy sala allahu alay waslm rasuulka ilaah baan la joognay id samica markii maqlay wajbatan jug buu maqlay wajba wajbada macnaheedu waa suquudka wajaba shay-u yani saqata waa dhacay weeyaan marka wax dhulka ku dhacay oo jug yidhi buu maqlay nebigu alayh isalaatu wasalaam fa qaala markaasu wuxuu yidhi nebiyu sala allahu alay slam atadruuna maa haada waxaan wuxuu yahay ma garanaysaa qulna allahu warasuuluhu aclam ilahi rasuulkiisa garan baana qaala haadaa xajarun kan waa dhagax rumiya bihi fi naari naarta lagu tuuray mundu sabciina khaliifan toddobaatan dayrood toddobaatan yani toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood muddo hadda laga joogo dhagax naarta lagu soo tuuray weeyaan oo hadda salka soo gaadhay inta aad maqlaysa hadda salkayda soo gaadhay fa huwa yahwii fi nnaari naarta uu kusii hoobanayay ila alaan alaan al'aana xata intahaa ilaa qacrihaa ilaa u salkeeda hadda ka gaadhay toddobaatan sannadood muddo laga joogo baa lagu soo tuuray naarta markaasuu taniya intii soo soo socday hoos soo socday ilaa uu hadda salkeedii ka soo gaaro marka naarta intaa la eg xagga cumqiga intaa la eg ballarkana waa sida oo kale oo iyaduna ballarkana aad bay u weynta ma marka haddana waa la buuxin doonaa dad baa laga buuxin doonaa baab fi أhwni أhli الnaari cadaaba عan النucmaan bni bashiir radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم ina ahwana ahli الnaari cadaaban ahlu naarka ka ugu cadaab fududay man qof weeyaan lahu naclaani laba kabood leh wa shiraakaani iyo laba yeelmood min naarin cadaab ah yagli minhumaa uu la karaayo dimaaquhu maskaxdiisu yani wuxuu kula jiraa sida kabaha loo geliyo cagta loo geliyo oo kale cagta naarta kula jiraa inta kale waa ka baxsan yahay naartu intaa cagaha kula jira riwaayana waxay tidhahaan labada baabacdood ee lugood baa laba jamradood ka saaran tahay ama waxay leedahay siday riwaayadana ay sheegaysaba intaa qoobabka abuu ah kula jiraa naarta yani kollayba naartu meel darafa ka joogaayo intaas gundaha keliya kula jira markaase kuleelkeed waxay ka qabtooba maskaxdiisu ay karaysaa foq ay leedahay waana ah, ninkii ahaa abu aalib weeya kamaa yaqli siduu u karo almirjalu dharigu dhariga nuxaasta ah sida kan ay ku fuulka iyo lagu kariya soomada kaasaa mirjal la yidhaaha yani dhari dab la saaray siduu u karo oo kaleba maskaxdiisu u karaysa maa yaraa u malayn maayo ana axada ashaddu minhu cadaaban inuu qofna ka cadaab daranya u malayn wuxuu ismoodaya inuu dadkao dhan is ugu cadaab kulol yahay wa inahu la ahwanuhum cadaaban isagaana ugu cadaab fudud baab ma تأخذ الناr min الmعذبين can samurata bni jundubin radia allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alay wasalama qaal minhum nabiga ilaahay baa wuxuu yidhi minhum dadkii waxaa ka mid ahlu naarka naarta la gelinayo man ta'khuduhu naaru naartu qof ay u qabanayso u qabanayso yani ay soo gaadhayso ilaa kacbayhi aanqowyadiisa wa minhum man ta'khuduhu naaru ilaa rukbatayhi qaar ay ilaa jilbihiisa soo gaadhaysa baa ka mid ومنهم mن تأkذه الناaر إلى حujزaته qaar ay gunti qaradkiisa soo gaaraysa ayaa dadkii ka mid ah wa minhum man ta'kudhu ilaa tarquwatihi qaar ay kalxantiisa soo gaarayso ayaa ka mid ah kalxanta laftaas muxuu ahay taasaa la yidhaahaa tarquwa lafaha saablaydu ay usoo sarrayso ee taasaa la yidhahaa tarquwa lafahaas laftaas inay soo gaarayso yani intaas qoorta iyo madaxa keliya u banaanta ayaa ka mid ah qaar marka wa minhum man taqmuruhu naar qof ay daartu baa wada qarinayso oo tabaqaad hoose qaaro ka sarreeya qaaro ka hooseeya baa ku jira si ilaah uu leeyahay lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gawaashi yani aqtiya dusha fuulaysa iyo qaar u goglan oo ka hooseeya yani waa tafaawud badan ba iyagana u dhexeeya sidai ahlu jannaha aynu kusoo marray inay aad u kala nicmo badan yihiin oo u kala darajo wen yihiin sidoo kale iyaguna u kala xun yihiin baabun الnaaru ydkluha الجabaaruuna والجanaةu ydkluha الضعفاء عan abi هurayraةa radي الlahu عanهu qaala qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi taxaajat الجanaةu والnaar yani اkhtasamata waxaa dooday naarta iyo jannada ayaa dooday oo waa isu faaneen isu faaneen waa doodeen faqaalat الnaar naartaa waxay tidhi wfirtu yani fudiltu anigu waxaa la ii dooray bilmutakabiriina wاlmutajabiriin kuwa isweynaysiiye iyo marka mutajabiriin kuwaas aniga la ii dooray lagu fadilo wa qaalat aljanna jannadiina waxay tidhi famaa li ani maxaa iigu wacan maxay sababtay tahay laa yadkulunii ma galayo ilaa ducafaau nnaasi wa wa qiratuhum dadka dadkooda dadka kuwooda tabarta yar iyo kuwooda hoose saqatatuhum kuwaas sida saqatulmatac alaabta dhacday oo kale aan qiimo lahayn kuwaas ay gelaya iyo dadka aan qiimaha lahaynee muxuu ahay hira dadka waxaa weeyaan wax magaratada dadkaas anay gelaya aniga maxaa igu dhacay faqaala allahu caza wajal ilah baa jannadii liljannati wuxuu ku yidhi inamaa anti raxmatii adugu raxmaddaydii baa tahay arxamu biki man ashaau min cibaadii waxaan kugu naxariisanayaa addoommahayga intaan doono wa qaala linnaar naartiina wuxuu ku yidhi innamaa anti cadaabi adiguna cadaabkaygii baa tahay ucadibu biki man ashaau min cibaadii waxaan kugu cadaabayaa intaan doonay addoommahayga ka mid a walikulli waaxidatin minkumaa mil-uhaa waliba waxay leed muggeeday leedahay mid waliba muggeeday leedahay mid walba waan buuxin doonaa waxaad isdheertiin idinkuma jiro adigana dadkaan doonay addoommahayga aan kugu raaxaynayaa daartii raaxa aan u abuuray baa tahay daafii ciqaab aan u abuuray baa tahay fa ama annaaru naartii falaa tamtali'u ma buuxsamayso mid wal waa buuxsamaysaa soo maa say u buuxsamayaan baa marka kala duwan fa ama annaaru falaa tamtali'u naartu ma buuxsamayso kolkii ba wax fooj cutub lagu ridaba hal min masiid bay leedahay hal min masiid xataa yadaca allahu tacaala tabaaraka wa ilaaha ilaa uu saara ilaahay rijlahu lugtiisa qadamahuna waa jirta ilaa ilaah lugtiisa uu saaro bayhadiyo goor wax dambe ma hadhay wax ma ligu soo daraada ku haynaysaa fa taquulu markaasi waxay dhahaysaa qad qad qad kifaaya kifaaya kifaaya dhahaysa kolkaa fa hunaaka tamtarig markaasay buuxsanaysaa kolkaasay buuxsanaysaa wayuzwa bacduhaa ilaa bacdin yani yandamu bacduhaa ilaa bacdin soo uruuraysaayo isku soo uruuraysaa qaarkood qaar kale usoo uruuraysaa falaa yadlimu ah, falaa yadlimu allahu ilaahay ma dulmiyayo min khalqi axadan qofna ilahay khalqiisa kama dulmiyayo dad cusub oo aan iyagu naar mudanin oo lagu ridayaa ma jire iyo saasaa lagu buuxinaya wa ama aljanna fa ina allaha yunshiu lahaa khalqan ilaaha baa khalqi cusub u abuuraya intii hore awal adduunyada kusoo nooleed markay buuxin waayaan buu ilaahay khalqi cusub intuu u abuuro bifadlihi u dejinayaan jannada ku gelinayaan laakiin tantada iyada dad loo abuuri maayo oo dad aan dembi gelin iyaga la cadaayi maayo camal samaysanin jannada waa la gelinaya laakiin dadaan eh, dembi samaysanin jannada eh, naarta la gelin maayo ilaah baa marka kolkaas eh, muxuu ku buuxinaya marka rijligan iyo qadamta ayaa la sheegayana waa xadiidu sifaatkii hadda ka aynu soo marray oo in la rumeeya ay waajib tahay marka qadam iyo rijli oo ilaahay laamuqaa weeyaan sida kuweena kada aynu naqaane lugteenna ama aha waa sifa min sifaat illahi subxaanahu wa tacaala sidaa un marka waa inayn u qaadno wax alla wixii xadiideena soo mara ilaahay si sife u sheegaya sifadaa waa inay siduu ilaahay u sheegay rasuulkiisa u sheega waa inaynu u qaadano lakin bikayfiya taliiqu billahi subxaanahu wa tacaala xaqiiqo weeyaan oo kayfiyad bay leedahay lakin kayfiyadeeda ma garanayno waanse rumaynayna sidayna inagu dhexdeedana isku naqaane xubno iyo sidaasah waa ka duwan tahay siday taasi ma garanayno qala alxaafid almundiriyu raximah llahu tacaala baabu cadaabi man sayaba asawaaiba fi nnaar asawaa'ib waa jamcu saaiba saaibada ilaah qur-aanka ugu sheegay weeyaan oo waa neef geela oo markay muxuu ahay da' gaadho ay xaraam ka dhigi jireen in lagu intifaaco ama gaadiid laga dhigto ama caanaheeda la maalo ilaa marti iyo waxaas un mooyaane ay xaraam ka dhigi jireen weeyaan marka ninkii ugu horreeyey ee sidaa yeelay arrimaha soo dejiyey waxyaalahaas muxaramaadka aa sameeyey cadaabka uu la kulmay taas weeyaan can ibni shihaabin qaal moxamed ibni shihaabin الzuhri raximah اllahu tacaala qaala samictu saciida bna اlmusayib saciid ibn اlmusayab baan ka maqlay yaquulu isagoo le labada laba laba taabiciyiin weeyaan ibnu shihaab الzuhri waa taabici sagiir ah ibnu mxua saciid ibnu musayabna waa taabici ka weyn wuxuu leeyahay ina albaxiira baxiiradu waxay ahayd allatii yumnacu daruha yacni labanuha caanaheeda la manci jiray aan caanaha laga maali jirin lidawaaqiid asnaamta keliya loo manciyi jiray ee dadka kale aanu mxuaha aanu shaqo ku lahayn falaa yaxlubuhaa axadu min annaas qof dadka ka mid ah aanu maali jirin qof maali jiray ma jirin asnaamta keliya u khaas ahayd wa ama asaa'iba saa'ibaduna allatii kaanuu yusayibuunaha yani yatrukuunaha ay sii daynayeen liaalihatihim asnaamtooda ay u sii dayn jireen oo yani mid la xoreeyey ka dhigi jireen falaa yuxmalu calayha shay-an oo waxba lagu heri jirin wa qaala bnu lmusayib qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam ra'aytu camra bna caamir alkhuzaaciy waa ninka ugu horreeyey bu ahaa marka arrintaas sameeyey ninka camr bnu caamir ibnu luxay ayaa la yidhaha alkhuzaaciy yaan waxaan arkay yajuru isagoo jiidaya qusbahu mindhicibkiisa isagoo jiidaya finaar naarta jiidaya isagooba xidmihiisa ka daba jiitamayaanoo naarta ku jiro oo xidmihii intay ka soo dhaceen naarta ka daba jiitamaya naarta ku dhex jijiidaya ayaan arkay buu leeyahay wa kaana wuxuuna ahaa ninkaas camr bna caamirihi awala man sayaba sawaa'ib sawaa'ibtaas ninkii xoreeyey ee ugu horreeyey buu ahaa geelaas la xoreeyey ee la yidhaaha way xorowday oo kolbaad intaasoo doo dashay sanam asnaamta iska lahoo dad kuma intifaacayaan la odhan jiray ninkii ugu horreeyey sidaa u xarimay buu ahaa marka cadaabkaasuuna la kulmay ninkaas baabu cidami dirsi اlkaafiri fi الnaar gaalka gowskiisa weynida uu naarta dhexdeeda ku weynaanayo ninka gaalka ah waa la weynaynaya waa la cayilinayaa oo siduu kamiyo weyn oo naarta uga soo qaato ayuu weynaanayaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam dirsulkaafir gaalka gowskiisa ama wuxuu yidhi naabulkaafir gaalka micidiisa mihlu uxudin uxud oo kale la mid tahay buurta uxud oo kale ee hal ilig oo gaalka ilkihiisa la ekaanaya wa khiladu jildihi haraggiisa waxaa weeyaan qaradiisuna masiiratu halaaثatin saddex maalmood socodkood saddex maalmood masaafo loo socdo ayuu qarada <laughs> muxuu ahay qarada maqaarkiisu ay yeelanaysaa maqaarkiisuna wuxuu noqonayaa mid marka aad u qarab badan buu noqonayaa isaguna naftiisa aad jidhkiisa wax u weyn yahay buu noqonayaa ilaa daraja uu gowskii keliyihii la ekaado buur weyn uu la ekaado وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه يرفعه يعني يرفع الحdيث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم abu xadiida isagoo xadiidkaana nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadhsiinaya qaalayo wuxuu yidhi maa bayna mankibay ilkaafir gaalka labadiisa garab inta u dhaxaysaayo fi nnaari naarka dhexdeeda masiiratu halaaati ayaamin saddex maalmood socodkood weeyaan liraakibi اlmusric qof wax fuushan oo aada u degdegaya aada orodsiinaya masaafo uu socon kari lahaa saddex maalmood ayay la eg tahay inta labadiisa garab u dhexaysaayo yani aad baa loogu weyneynayaa naarta loo weyneynayaa marka naarta uu masaafo badan ka qaadanaya baabu cadaabi aladiina yucadibuuna annaas dadka adduunka dadka ku cadaaba aakhira cadaabka iyaguna leeyihiin عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم sinفاni min أهli الناari lam arahma sinفاni laba qaybood laba nooع min أhli الnaar ahlu naarka ka mida lam arahmaa ma ana arag nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاam ma ana arago yani weli ma aanan ma aynay soo gaadhin lakin waa way way dhici doonaan oo dad marka mutaأkhiriin ayay noqon doonaan kuwa ugu horeeya marka waxaa weeye qowm niman weeyaan macahum siyaatun oo shaabugyo wata ka adnaabi albaqar lo-da dabadeed oo kale shaabuubyo buurbuuran oo loodu dabadeed oo kale ah niman haysta weeyaan yadribuuna biha annaas dadka ay ku garaacayaan niman sidaasa weeyaan eh, qaar booliska ha ku fasireen qaar ha ku fasireen kuwa muxuu ahaaye n s s iyo kuwa laydhaahee mabaaxis iyo waxyaalaha laydhaahe dadka muctaqaliinta ee siyaasiya waxse loo qabto eh, muxua cadaaba waxay noqdaanba niman eh, aswaataas wata oo dadka ku garaacayo weeya nooca hore nowcii labaadna waxaa waa nisaa-un haween weey kaasiyaatun oo dhar xidhan caariyaatun qaaqaawanna haween xagna dhar xidhan xagna qaaqaawan siday dharna ku xidhan yihiin kuna qaaqaawan yihiin sida dhowr siyooday baa lagu fasiraayo mid waxa weyan dhar waa xidhan yihiin laakiin dharkaasa dhar cawrada qarinaya aan ahayn dhar khafiif ah weeyaan oo shafaaf ahoo cawradii aan asturayn cawradii ka muuqato saa waa lagu fasiraa si kala lagu fasiraayo waa dhar waa xidhan yihiin adduunka dhar way ku xidhan yihin lakiin aakharay qaaqaawan yihiin aakharay qaawan yihiin oo dadkaas muxuuha akhre dhar la-aan la keenaya waxaa kaloo lagu fasiraya kaasiyaatun lilmalaabis dharka waa xidhan yihiin caaliyaatun can alakhlaaq akhlaaqdana waa ka qaawan yihiin adu si dhowrfiyaalaha baa lagu fasiraa haween xagna dhar xidhan xagna qaaqaawan mumilaatun maa'ilaatun mumilaatun wax qalloociya maa'ilaatun oo qalloocsan iyaguna kuwa iyaguna qalloocsan muxuu aha waxna qalloociya yani iyagu waa qalloocsan yihiin oo jidkii bay ka baydhaan dadkana way soo qalloociyaan oo soo leexiyaan oo dhallinyaradii iyo waxyaalahaasay soo jiitaan oo fisqiga iyo ay ugu sababoobaan ru'uusuhunna madaxdoodu ka asnimati lbukti lmaa'ila asnima waa jamcu sanaam kuruska weeyaan albuktina waa geela nooc ka mida weeyaan oo bukti la yidhaaho noocaas geela ee buktiga la yidhaaho kuruskiisa almaa'ilata ee qalocan geela noocaas buktiga la yidhaha geel ka mida oo weliba muxuu ahay kuruskiisu qalloocan yahay sidaas kale madaxooduna uu la yahay yani timahooda siday u hagaajinayaan timahoodii siday ka dhigayaan weynaynta ay weynaynayaan iyo iskuduuduubka ay isku duuduubayaan iyo waxay ku kor xidhaan iyo waxay noqotaba iyo siday inta u shalleeyaan kor u taagaan waxay noqotaba geela kuruskiisa oo kale geela kuruskiisa oo kale bay madaxoodana ka dhigayaan laa yadkhulna aljannata jannada ma galaan walaa yajidna riixaha carafteedana ma helaan carafteeda kole ku tamoorinayaan wa ina riixaha carafteedana la yujadu waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada masaafo intaas iyo intaas yani masaafo dheer shan boqoloo sannadood see riwaayadka qaarkood kuwa sheegaan shan boqoloo sannadood baa carafteeda muxuu dadka ka soo gaadhaysaa marka carafta sidaas u u udgoon ee masaafadaas dheer laga helayo laga orhanaayo iyagu ma odhanayaan waxay galaan ay e, iska daayo yani jannada kuma soo dhowaanayaan can abi hurayrata radia allahu canhu marka labadaas noocba maan arag buu lehy nabiga alayhi isalaatu wasalaam laakiin waa dhici doonaan oo waa la arkaa markaa zamnadatada inay dhaceen oy jiraan baa lagu tilmaamaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul in taalat bika mudda hadday mudda kula dheeraato abu hurayra hadday mudda kula dheeraato oo aada cimrido awshagta waxaad u dhowdahay an taraa inaad aragto qowman niman inaad aragto yaqduuna ku kallahaya fii sakhaطi اllaah ilaah cadhadiisa wayaruuxuuna kuna caraabaya fii lacnatihi ilaah nacnadiisa aroortiina ku dhex jira ilaahay cadhadiisa ku dhex jira galabtiina ilaah nacnadiisa ku dhex jira inaad aragtaba suurowda biaydiihim midlu adnaabi اlbaqar gacmaha ku sita oo gacmahooda ku haysta labada dabadeed oo kale waxaa waxay dadka ku garaacaan oo shaabugiyo ay dadka ku garaacaan karbaashiyo ay dadka ku garaacaan oo looda dabadeeda oo kale ah wata niman noocaasa ah inaad aragto ayaa suurowda haddii aad muddada kula dheeraato yacni dadkii nebiga alayhi salatu slam waqtigiisii noolaa buu leeyahy qofkii nii cimriyaayo dad noocaasa ah inuu arko ayaa suurowda oo dhaqso u dhacaysa marka dadkii ka dambeeyaan way kasii xumaanayaan oo kasii daraanayaan baabu sabqi ancami ahli اdunyaa fi الnaar wa sabqi ashaddihim bu'san fi اljanna tiimbinta la tiimbinayo qofkii adduunyada ugu nicmo badnaa naarta inta la tiimbiyo la odhanaya bal ka warran weligaa nicmo maku soo martay baa la odhanaya inta hal mar naarta la juq la siiyo kii dadka ugu dhibaato badnaa ugu faqiirsanaa ahli janna-ana hal mar baa isna jannada la tiimbinayaa markaasa isna la waraysanaya la odhanaya weligaa dhibaata maku soo martay nin waliba halkaas muquurtaa kol keliya la muquuriyey ayaa mid walba wuxuu soo maray ilowsiinaya midka ahlu jannahaana wixii dhibaato uu soo maray o dhan waa ilaabay wuxuu odhan weligeyba dhibaato ma soo marin kankada ahlu naarka ana wixii nicmo ahay adduun kusoo maray buu ilaabay wuxuu odhan weligeyba khayr ma soo marin can anas bni malikin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam yu'taa biancami ahli اdunyaa min ahli الnaar yu'taa waxaa la keenaya biancami ahli اdunya ahludunyaha kii ugu nicmo badnaa oo min ahli ahlunaar ah qofkii adduunyada markii la joogay ugu nicmo badnaa ugu raaxo badnaa oo ahlunaar ah yaa la keenaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la keenaya fa waxaa la tiimbinayaa fi naari naartaa la tiimbinaya sabqatan hal tiimbi hal muquur keliya naartaa la muquurinaya kol keliya juq lagu siinaya uma yuqaalu markaasaa waxaa la dhahayaa ya aadam hal mara khayrun hal ra'ayta khayran qab weligaa khayr ma aragtay weligaa wax wanaagiima ku soo maray baa la odhan hal mar markii juq la siiyo naarka hal mara bika naciimun qab nicmo iyo raaxo weligaa ma ku martay fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa laa wallahi yaa rab maya wallahi weligayba inaan khayr soo marin halkaas mar baa ilowsiisay yani wixii o dhan been ma sheega yani waa ilaaway wixii oo dhan baba waa ka tirtirmay halkaa mar oo de marka uu ku waarayo wa yu'taa waxaa la keeni doonaa biashaddi الnaasi dadka kee ugu daraa bu'san shaqa'an yani ee dhibaatada ugu daraa fi dunyaa addunyada kee ugu faqeersanaa ee ugu dhibaato badnaa baa la keeni doonaa addunyada korkii la jooga ugu dhibaato badnaa oo min ahli janna ahlujannaha fa yusbqu sabqaة fi اljanna hal mar baa naarta ee jannada isagana la timbinaya fa lahu markaasaa la dhahayaa ya bna aadam hal ra'ayta bu'san qad hal ra'ayta shaqa'an qad weligaa dhibaato ma aragtay faqri iyo dhibaato iyo maku soo maray weligaa hal mara bika shiddatun qad dhibaato maku soo martay weligaa fayaquulu markaasu uu dhahayaa laa wallahi ya rabbi maa ilaahay weliga dhibaato ima soo marin wixii cudur iyo dhibaato iyo gaajo iyo faqri iyo soo maray oo dhan waa ilaawaya maa mara bi min bu'sin qatu weligayba dhibaata ima soo marin buu dhahaya walaa ra'aytu shiddatan qat ma arag shiddo weligay ma arag weligay nicmaan ku jiri jiray kitaab lfitan alfitan waa jamcu fitna fitnadana marka waxaa laga wadaa dhibaatooyinka dhacaya ee dadka muslimiinta iyo dhexdooda ka dhacaya ee akhiru zamaan sii badanaya dagaalada iyo waxyaalahaas noocaas oo kale ah ayaa laga wadaa baabun fi اqtiraabi اlfitani wاlhalaaki ida kahura alkhabar hadduu xumuhu bato dhowaanshaha ay soo dhowaanayaan fitnooyinka iyo halaagga ay soo dhowaanayaan yani ay dhacayaan haddii ay dhibaatadu badato ee xumahu u bato can zaynaba binti jaxshin radia allahu canha um اlmu'miniin ana الnabiya slى اllahu عalayh waslama istayqada min nawmihi wa huwa yaquul nebiga alayh الsalaatu wasalaam kasoo toosay hurdadiisii buu kasoo toosay isaga oo leh laa ilaha ila اllah waylun lilcarabi min sharin qad اqtarab laa ilaha ila اllah alcarabi waa hoog bay carabi leedahay shar soo dhowaaday shar baa u soo dhowaaday oo ku dhici doona oo carabi waa halaagsantay futixa alyawma maanta waxaa laga furay min radmi ya'juuja wama'juuj ya'juuj iyo maajuuj sadigoodii sadigoodii uu dulqarnayn xidhay uu dhisay muxuu ahaaye uu dadka kaga kaga gooyey dhibaatooyinkoodii iyo dadkii marka uga dacwooday labadii buurood kasoo ka dhexbaxayeen uu ku awday maanta waxaa laga furay midlu haadihi intaas oo kale intaa in maanta laga furay wacaqada sufyaanu biyadihi cashara sufyaan oo xadiidka warinaya iyo haakada mila haadii markuu lahaa ayuu muxuu ahaa sidaas ku ishaaray oo toban markay toban ishaarada toban ayaa waxaa ka dhignayd inay sidaas muxuu ahay farahay wax ku tirsan jireen carabta oo xubnaha faraha midday qabtaan ay midda kale ay saaraan ayaa tiro mucayana lahayd marka kolkay muxuu ahay farta sulkay farta sidaa isu saaraan ba waxay ka dhignayd toban ayb intaa la-eg ba maanta laga furay wa qaala qultu waxaan ihi zaynab baa waxay tidhi yaa rasuula allah anuhlaku wa fiina asaalixuun miyaa nala halaagaya annagoo dadka wanaagsan ay nagu dhex jiraan annagoo dad saalixiin oo wanaagsan nagu jiraan miyaan halaagsamaynaa qaala markaasuu nacam idaa kahura alkhabar hadduu xumuhu bataa haawa laydin halaagaya hadday xumuhu bataan xumuhu hadday bataanna marka xumahaasna dunuubta iyo macaasida waa lagu fasiraa awlaadu zinana waa lagu fasiraa marka quraacdu qaar waxay ku fasiraan waxaa laga wadaa eh, awlaadu zina awlaadu zina hadday mujtamaca ku badato mujtamaci waa la halaagayaa ama hadday macaasidu badato oo ribada iyo rishwada iyo zinada iyo shurbulkhamri iyo laaluushka iyo balaadaas dilka iyo dhaca iyo ay waa la halaagayaa oo inta saalixiinta kologta waa lagu halaagayaa oo kaynu axaadiidteeni shalay soo marray nooc sidaas ay lahayd in halaagaas adduunkiihi ee ciqaabta ehe macaasida sababteeda lagu mudanayayo uu caam noqonayo laakiin aakharo qof walbaba camalkiisa oo loo qabanayo عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وhayb بيده تسعيin وhayb baa isaguna sida oo kale sidii سفyaan u tilmaamay oo kale uu tilmaamay marka kulligood tisciin iyo iyo tobankii iyo waa un isla wada mid oo farta iyo suulka oo laisku laysku qabto oo dalool loo sameeyo weeyaan dhexdooda laga sameeyo laakiin hadba xubinta la saarayo suulka la saarayo ayay tirada ku kala gadisan tahay marka labada xadiidba waxay sheegayaan inuu qiyaamihii soo dhowaaday ilan sadiga yaajuuj iyo maajuuj wuxuu calaamo u yahay akhiru zamaanka waa baabi'i waa baaba-ayaa waa dumayaa siduu ilaahay uu ku leeyahay faidaa jaءa wacdu rabbii jacalahu dakaa wa kana wacdu rabbii xaqa marka juuj yaajuuj iyo maajuuj soo soo baxsashadooda ay soo baxsanayaan ee sadigoodaas uu dunaayo ee dadka ay ku soo baxsanayaan ee dadka ay halaagayaan baa qiyaamihii oo soo dhawaatay aakhir zamaan in la gaadhay ah marka inuu marka waktigaasu soo dhowaaday oo waqtigii sadiga yaajuuj iyo maajuuj uu dumi lahay oo baabi'i lahaa oo aada u soo dhowaaday oo nebi iyo nebiga alayh isalaatu wasalaam uu ku tilmaamaya isagoo waqtiga uu joogo baa waxaa nebiga alayh isalaatu wasalaam loo muujiyey in wax yar uu ka furmay marka hadna uu soo kordhayo soo kordhayo ilaa u wada baaba'o yani baabun fii nuzuuli اlfitani ka mawaaqici اlqaطri soo degidda ay soo degayso fitnadu ay soo degayso sida roobka oo kale ay usoo da-ayso oo nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu arki jiray iyadoon weli aan dhicin buu fitanta dhacaysa uu arkaayo sidii roob soo da-ayo oo kale can usaamata bni zaydin radia allahu canهuma ana الnabiya slى اllahu عalayhi wasalam ashrafa calىa uطumin min aaطaami اlmadiina ashrafa yani sacida wuxuu koray nebiga alayh الsalaatu wasalaam calىa uطumin xisni buu koray yani qalcad buu koray min aaطaami اlmadiina xusuuntii madiina ka mida qalcad qalcadihii madiina ka mida ayuu koray nebigu alayh الsalaatu wasalaam maalin uma qaala markaasu wuxuu yidhi hal tarawna maa araa ma arkaysaan waxaan arkaayo waxaan u ma u buu nebigu alayh salatu salaam ma aragna weeyaan maanihi jawaabkii innii la araa mawaaqica alfitan waxaan arkaa fitnaduhu meelay ku dhaadhacayaan baan arkaa kusoo daadanayaan khilaala buyuutikum guryihiinna dhexdooda guryihiinna inaha u dhadhexeeya fitnada kusoo daadanaysaan arkayaa ka alqadri sida dhibicda roobka oo kale dhibicda roobka oo kale sideeda fitnadii usoo da-aysa fitnadu marka shay macnawiya weeyaanoo maxsuus oo ma aha la arkaya ma aha laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga waa arki jiray wax walbaba waxay maxsuus iyo wixii qar maxsuusaba nebiga calayhi salatu salaam waa u muujin jiray marka eh, qalaaqisha iyo idraabaadka iyo dagaalada iyo balaayooyinka muslimiinta dhex maraaya yaa fitnadaas laga wadaa taasna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa camaliyan baa lagu tusay oo waa arkayay nebiga alayhi salaatu wasalam iyadoo weli dhicin baabu cardi اlfitani calى اlquluub wa nagtihaa fiiha bandhiga loo bandhigo fitnada loo bandhigo qulubta loo bandhigo iyo dhibicda ay kaga tegayso qofkii fitnada fitno walbaba halkii fitne aho qofkii uu qaataba wixii xumo ah yimaada qofkii dhex gala yaan ka joogsaninee naftiisa ka celinin ee dhex gala inay qalbigiisa nugto kaga tegayso yani dhibic kaga tegayso can xudayfata radia allahu canhu qaal kunnaa cinda cumar cumar baan la joognay radia allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa ayaan cumar majliskiisii fadhinay faqaala markaasu wuxuu yidhi ayukum samica rasuulu اllahi salى allahu alayh wasalam yadkuru lfitan kineebaa maqlay rasuulka ilaahay isagoo fitnada ka sheekaynaya rasuulka ilaahay fitnada sheegaya ayaa maqlay ninka xudayfana marka waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa saaxibu siri rasuuli llahi sala allahu alay wasalam waxyaalaha dhici doonaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu uga warramay ninkaas xudayfa ibnuulyamaan la yidhaaho iyo munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jiray acyaantoodana waa u sheegay waxyaalahaas marka asraar ah oo gaar ah buu yaqaanay faqaala markaas qaala wuxuu yidhi qaala qowmu niman baa waxay yidhaaheen naxnu samicnaahu annagaa maqallay faqaala lacallakum tacnuuna fitnata arajuli fii ahlihi wa maalihi wa jaarihi lacallakum tacnuuna waxaad suurowday inaad u jeedaan u qasdaysaan fitnada aad sheeg aad leedihiin waan maqallay fitnata arajuli qofka balaayadiisa uu ku balaayoobo fii ahlihi ahalkiisa iyo wa maalihi xoolihiisa iyo wa jaarihi dariskiisa kuwaa inaad ka wadaan baa suurowda oo yani fitnada laga wadaa yani macaasida uu qofku galaya ee eh, gurigiisa carruurtiisa iyo haweenkiisa uu ka gelayo ama iyaga sababtooda uu gelaayo oo wax xaaraama uu kasbaayo iyo xoolihiisa macsida uu ku gelayo ee xoolihii aanu xuquuqdii ka bixinaynin oo kala lexjeclaabayo iyo muxuu ahaay jaarihi dariskiisa dembigu ka gelayo waxyaalaha inaad ka wadaan baa suurowda fitanta aad leedihiin waan ka maqlay nebiga taana anuguma jeedo tani su-aal idqaam ma aha qaaluu markaasu waxu ajal ha taasaan u jeednaa taasaan ka maqlay nebiga alayh isalaatu wasalaam taasaan ka maqlay qaala wuxuuna yidhi tilka tukaffiruha asalaatu wasiyaamu wasadaqa middaas waxaa tirtirta oo dembigeeda lagu tirtiraa salaada iyo soomka iyo sadaqadaa tirtirta macaasida yaryare sidaas ahee qofku muxuu ahaye gurigiisa iyo deriskiisa iyo xoolihiisa iyo waxyaalaha ku saabsan waa sakaa'irta acmaasha ka dambaysa lagu dhaafo weeyaan ee taa idinma su'aalayo walaakin ayukum samica rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yadkur kiinee baan maqlay rasuulka ilahi isagoo sheegaya alatii tamuuju mawja albaxri tamuuju yani tadaribu midda muxuu ahaye isdhex gelgelaysa ee isgargaraacaysa sida mawjada badda oo kale sida mawjada badda oo kale fitnada u kacaysa ee u weyn kiinaa ka maqlay rasuulka ilahi u sheegaya qaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi fa askata alqowmu raggii waa aamusan marka kolkuu fitnadaasaan idin waraysanaya taas anba waa aqaano idinma waraysanaye taayaa nebiga ka maqlay uu cumar yidhi ayaa raggii aamuseen fa qultu markaasaan waxay dhi ana aniga anaa ka maqlay qaala markaasuu yidhi anta adiga weeyaan marka lilaahi abuuka ma adigaa ka maqlay lilaahi abuuka yani waa ammaan wey lilaahi abuuka aabbaha aabbaha ilaah baa leh yani aabbaha waa qofkii la ammaanayo baa lilaahi daruhu iyo lilaahi abuuhu iyo waxyaalahaas la yidhaaha qaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaquul rasuulka ilaahay ole baan maqlay tucradu lfitanu fitnooyinkaa loo bandhigaa cala alquluub yani qalbigaa loo bandhiga la hor keenaa kalxasiiri sida derinta oo kale cuudan cuudan qori qori derinta marka la samaynayo sida habkii xabee caw-aba mar loo soo qabto marka xadhga loogu qabto ayaa sidaas oo kalea quluubta loogu bandhigaa muxuaha fitnooyinka loogu bandhigaa fitanta yani mabaadi'da xunxun iyo dunuubta iyo waxyaalahaas ayaa qalbiga loo bandhigayaa qalbiganu ma aqbalayo amase ma aqbalayo fa ayu qalbin ushribahaa qalbi kasta oo la cabsiiyo yani cabbo oo dhama yani qalbigii ay dhex gasho fitnadaas ay dhex gasho oo sida mara biyo la geliyo biyaha usoo nuugto oo kale u cabto oo kale u cabbaa nukita fii qalbihi nugta nukita waxaa lagu dhibceeyaa fii qalbihi nugta bar bar dhibic ah ayaa qalbigiisa fuusho oo madow dhibic madow eh, nugtatun sawdaa bar madow ayaa qalbigiisa lagu dhibiciyeeya wa ayu qalbin ankarahaa qalbi alla qalbigii diidoo ka soo boodaba nukita fiihi nuktatun baydaa dhibic cad bar cad ayaa qalbigiisa ku dhigmaysa bar nuur ah yaa qalbigiisa marka ku hadhaysa oo ku dhegaysa kii qaata fitnadaana dhibic madow oo dulmo iyo xumaan ah ayaa qalbigiisa ku hadhaysa midii labaad waa sida kale midii labaad waa sida saddexaad mid walbaba marka fidno walbaba kii aqbalabaa dhibic madow bay ku noqonaysaa kii diidana dhibic cad bay qalbigiisa ku noqonaysaa xataa yasiira calaa qalbayni ilaa qofku ahaado laba qalbi laba qalbibaa marka dadkii ay u kala baxayaan quluubtoodii calaa abyada mid cad mila safaa safada oo kale safa dhagaxa cad baa la yidhaahaa labadan buurood ee safa iyo marwa la yidhaaha midoodna dhagaxeedu maxaa dhagax cad weeya mideedna dhagax madow weeyaan ayb safa marka dhagaxeedu waa cad yahay dhagaxa cad ayaa safa la yidhaha ilaa sida dhagaxa cad oo kale uu ka noqdo qalbi falaa taduruhu fitnatun fitna wax yeeli mayso qalbi nadiif aho marka wuxuu noqday kulligii wada caddaaday yuu noqday maa daamat الsamaawaatu wاlard intay cerkeeda ku dhisan yihiinba yani weligiiba qalbigayna fidna waxba yeelaynin mid walbaba siduu u diidayey mid walbaba kolku ka hortimaada u diidayey ee garab maraayey ayuu muxuu ahaa qalbigiisu noqonayaa qalbi cad oo nadiif oo fitnadii ayna wax yeelaynin wal kii kalena aswad mid madow weeyaan murbaadun oo yani shadiid sawaab yani aad madowgiisu u daran yahay kalkuuzi sida kuuska oo kale kuuska eh, weelka weelka biyihiiyo lagu cabo kuus la yidhaahaa oo muja mujakiyan oo foorara xagna waxa weeye mid madow weeyaan oo qalb qalbigiisii qalbi xumaaday oo madoobay oo fasaaday weeyaan xagna weel gedisan oo kale ayuu la mid yahay weel gedisan waxma celinayo waxna laguma shubi karo sidaanu weel gedisan oo fooraraayo aan u qabanaynin wax lagu shuba aan u qabanaynin sidaas oo kale an isagana khayr u gelaynin weeyaan kalkuuzi sida kuuska oo kale mujahinan oo foorara laa yacrifu macruufan wax khayra garan maayo walaa yunkiru munkaran macsiyana inkiri maayo shar oo dhanna uma kala duwana oo waa qaadanaya khayrna ma yaqaano khayrna ma yaqaano marka qalbi fasaaday weeyaan oo wax alla wixii xumaa wuxuu ka gabanayaa ma jiro wax khayr oo wax ka yaqaano oo ka garanayaana ma jiro ilaa maa ushriba waxa la dhansiiyey mooyaane wax kale ma garanayo min hawaahu hawadiisa shahawaadkiisa uu raacayo ninkii kastee xumo wada arkaba marka waa la qabsanaya nin walbaba waa la cunaya nin wada oo dhan baba beladiisaasuu la dhexgelaya ila mooyaane wax kaleba qalbigiisa kuma jiro qofkii khayr watana khayrkaasba waxaad moodaa inaanu qalbigiisaba uma duloolay qaala xudayfa xudayfa wuxuu yidhi waxadadtuhu cumar waxaan uga sheekeeyey anna baynaka wa baynahaa baaban muqlaqa inuu adi iyo fitnadaa idiin dhexeeya cumar cumar buu wuxuu ku yidhi warkuu uga warramay buu wuxuu ku yidhi adintaas fitnadaasi waxba ku yeeli mayso oo waxaa idiin dhexeeya albaab xidhan albaab xidhan baa idiin dhexeeya yuushiku wuxuuna u dhayo yahay an yugsara in la jabiyo albaab xidhan baa fitnada idin kala dhexayso oo si dhaqsa ana loo jebin doonaa qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi akasran laa abaa lak ma jebinba ma la jebinayo oo la furi maayo falow annahu futixa lacalahu kaana yucaad haddii la furi lahaa albaabka waxa suurowla in la xidhi lahaa laakiin haddii la jebiyo ma xidhi maayo waa ka naxay yani cumar markii la yidhi baabkaas waa la jebinaya ee la furi maayo wuxuu leey ma jebinba oo baabkaas waxaa lagu qaadayaa aniyo fitnadan oo kala dhexeeya in la jebiyo marka haddii la furi lahaa waxaan dhihi lahaa ama arrimaa la soo celinaya qaala e, e, qultu waxaan ku idhi xudayfe haddaan ahay baan cumar waxaan ku idhi laa bal yugsar maya waa la jebinayaa waxadadtuhu waxaan u sheekeeyey ana dalika albaaba rajulun yuqtalu aw yamuut nin la dilaayo ama dhimanaya inuu yaho ninkaasuna waa cumar cumarka naftiisa weeyaan cumar baa fitnada albaab ku gudban ahaa markuu cumar la dilay waa tii fitnadii marka dilaacday ee cusmaan radiallahu canhu ku dilaacday ee qof fitnadii lagu dilo isagu ugu horreeyey intii ka dambaysana marka ay socoto nin weeyaa ninkaasuna xadiiثan laysa bilaqaaliq war aan ahayn mid been aan ahayn ayaan cumar uga warramay oo ninkaas uu qaala abu khaalid faqultu lisaciid saciid baan waxaan ku idhi yaa abaa maalik ma aswadu murbaadan aswadu murbaadan maxaa laga wadaa xadiis ku dhex jiray kelimada luqadii uu waraysanaya qaala markaasu wuxuu yidhi shiddaة اlbayaad fii sawa waa bayaad daran oo mxuaha madow ku jira qaala qultu fama lkuuzu mujahiya kuuz mujahiya oo kale uu la yahay iyadana maxaa laga wadaa qaala manquusan yani maqluuban mid foorar oo lgudisan weeya quluubtu marka sidaasay noqonaysaa waa amhilo badanna had iyo goor waa u arkaysaanoo qof wax alla wuxuu ka cabsanayaa iyo wuxuu aabayeelayaa aanu jirin oo diin la dagaalan iyo macaasi iyo dunuub iyo wax mooyaane wax kale ku dhex jirin waa weeye marka wax lala yaabo maaha qalbigiisa madoobaaday oo qalbigiisa khayr oo dhan ka baha waa midku ilaahay uu ku sheegaya raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigoodiiba marka waxaa ku leelmaystay oo isku dahaadhay demdigii ay samaynayeen iyo macsiyadii ay samaynayeen yaa qalbigooda qariyey oo markaasuna qalbigooda wax kayraba aan ugu soo jeeda baabu bacdi shayطaani saraayaahu yaftinuuna annaas shayطaanka diridda uu diro ee jiyushiisa uu diro ee uu kala dirdiro ee qaarba meel u diro can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ina ibliisa yadacu carshahu cala almaa ibliis wuxuu dhigaa kursigiisu wuxuu dhigtaa biyaha dushooda kursigiisuu biyaha dushooda dhigtaa oo halkaasuu muxuu ahay uu ka maamulaa askartiisa ka maamula ثuma yabcaثu saraayaahu saraaya waa jamcu sariya colka yar ee meel loo dira baa sariya la yidhaahaa faadnaahum minhu ka ugu dhow manzilatan darajadan ugu dhow ee ugu jecel yahay acdamhum fitnatankooda ugu fitna weyn weeyaan adiguna meel heblaayo aad adiguna meel heblaayo aad idinkuna meeshaas xagga u saas u kala dirayaa hadhow kolkay soo noqdaan bay marka riboorhka u keenayaan kooda ugu fitna weyn kaas ugu jecel yahay oo ugu dhowaansho badan oo ugu agtiisa ugu darajo badan <clears throat> yaji axaduhum midkood baa imanaya fa wuxuu dhahayaa facaltu kada wa kada waxaase waxaasaan sameeyey fa markaasuu odhanayaa maa sanacta shay maadan samayn inuu ka tooba keena wax iska suurooda nin baan waxaa sidaas sidaan ugu waday baan marka inuu meel khamre lagu cabayo inuu galo khamradii wax ka cabo baan yaan karay waxba ma aadan samayn inuu ka tooba keena iska suurooda nin baan xaaraan cunsiiyey nin baan wax walbaba wuxuu odhan waxba ma aadan samaynin ثuma yajiu axaduhum midkood baa imanaya fayaquul markaasu wuxuu odhanaya maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atihi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh